بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii koob iyo labaatanaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xuseyn alla wuxuu yihi subxaanahu wa laa yuxibu ma jecla allah alle ma jecla aljahra qaylo ilaahay ma jecla subxaanahu wa tacaala bisuu xumaan lala qayliyo amba laa yuxibu ma jecla allaahu alle ma jecla aljahra muutin la muutiyo bisuu xumaanin la muutiyo oo la caddeeyo alle ma jecla subxaanahu wa tacaala xumaantaasoo min alqawli ah min alqowli xaalu ka min masuu'aas amba min alqawli ah xumaan in la muujiyo oo hadal xun lala yeedho ilaahay ma jecla ficilka xunina waa la mid waxay culimmadu leeyihiin sababta aayaddu ku soo degtay baa hadal xunuun ahayd ilaa man qof mooyaane amba ilaa jahra man qof qaylintii mooyaane amba muujintii uu xumaan dulima la dulmiyey oo macnaa qofka isaga la dulmiyey ciddii dulmiday dee waa uu sheeg sheegayaayoo wuu habaaraya ilaa man qof mooyaane qof qayladii mooyaane amba muujintii mooyaane dulima la dulmiyey macnaha haddii kaa la dulmiyey uu sheeg sheego ciddii dulmiday ayadaa ilaahay kaa uguma cadhoonayo laakiin inuu iska sabro ayaa u khayr badan mufasiriinta qaar baa kuleh habaarinba laakiin waxaad tidhaahdaa allaahuma acinnii calayhi wastakhrij xaqii minhu sidaasoo kale culimmada qaarkood ay yidhaahdeen qolyaha qaarkood waxay leeyihin maya waa loo ogolayay qofka madluumka ahi inuu habaaro ciddii isaga dulmiday laakiin waa inaanu xadgudub la imanin xadgudub iyo tacaddi waa inaanu la imanin oo sida labada qof ee caytamay ma arkaysaa maa qaala facala albaadi'i minhumaa maa lam yactada almadluumu haddii ka habaa cayda hor bilaabay aan u xadgudbin dee waxaa dembigu saaraanayaa kii bilaabay unbuu saaraanaya wa kaana allahu alle wuxuu ahaa yahayna samiica allaha maqalka badan weeye macnaa wax kastay addoommadiisa ku hadlayaan allaha maqla wey caliima waa allaha ku cilmiga badan ee ogsoon waxay samaynayaan iyo laabtooda waxa ku jira intaba laakiin waxaa habboon qofku inuu had iyo jeer aala ogaado saamaxaadda in tubduu haddaad muujisaan in tubduu haddaad muujisaan khayraa khayr haddaad muujisaan ow amase tuqfuu haddaad qarisaan hu khayrkaa ba sadaqadahaadu amba khayrkiiba ha ahaadee haddaad khayrka muujisaan iyo haddii aada qarisaanba aw tacfuu haddaad iska dhaaftaan amba aada saamaxdaan can suu xumaan laydiin geystayna haddii aada iska dhaaftaan fa inna allaha alle kaana wuxuu ahaa yahayna cafuwa allaha dhaafida badan amba saamaxaada badan weeye qadiiraa waana allaha awoodda badan ee isagoo haddana kara cidda xumaanta la timi buu ilaahay haddana wax iska dhaafaa baleeg cafuwan qadiiraa labadaas waa la isku xigsiiyey ilaahay waxa ka saamaxaada badan weeye qadiiraa waana allaha shay walbana awood u leh wuxuu doono alle inuu ka dhigo subxaanahu wa tacaala laakiin ilaahay baa jecel had iyo jeraale saamaxaada wamaa saada allahu cabdan bicafwin ilaa ciza haddaad dadka iska saamaxdo sharafun baad ka qaadaysaa ee taagdarra kuuma aha waman tawaadaca lilaahi rafaca ilaahay dartii haddaad kibirka iskaga ilaaliso iyo isla weynaantana ilaahay cisri iyo sharaf buu ku yeelaya allah wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala ina aladiina kuwa yakfuruuna ku kufriya billaah alle kuwa ku kufriyaya iyo wa rusulih alla rasuulladiisa kuwa ku kufriyaaya wa yuriiduuna doonaaya an yufariquu inay kala geeyaan oy ku kala kaxeeyaan bayna allah alleh iyo wa rusulihi rasuulladiisa dhexdooda inay iimaan ku kala kaxeeyaan ay fi liimaan oo ay damacsan inay allana rumeeyaan rususha qaarkoodna rumeeyaan qaarkoodna ay ku kufriyaan ina aladiina kuwa yakfuruuna ku kufreeya ku kufriya amba ku gaaloobaya billaahi alle wa rusulihi rasuullada alle ku kufriyaya wa yuriiduuna doonaya an yufariquu inay ku kala geeyaan amba ku kala kaxeeyaan bayna allah alle iyo wa rusulihi rasuuladiisa dhexdooda macnaha fi liimaani ay ku kala kaxeeyaan oo wayaquuluuna leh macnaa wayaquuluuna yidhaahda amaba leh nu'minu waxaanu rumaynaynaa bibacd ay bibacdi rusul rasuullada qaarkood baanu ku kufriyaynaa ayaanu rumaynaynaa wanakfuru waxaanu ku kufriyaynaa bibacdin rususha qaarkood oo wa yuriiduuna doonaya an yattakhiduu inay ka samaystaan amba ay ka dhigtaan bayna dalika ay bayna alkufri waaliimaani gaalnimada iyo iimaanka dhexdooda inay ka samaystaan sabiila dariiq ulaa'ika jumlada dambe khabarka dhacaysa innada eh ulaa'ika kuwaasi hum ayagunba damiiru lfasli baa la yidhaahdaa jumlada labada darafna waad arkaysaa in la macrifay ulaaika kuwaasi hum ayagunba alkaafiruun kuwaas unbaa ah kuwii kufriyey ee gaaloobay xaqa dhab ahaan kuwaasun buu yahay maaragtay kufrigoodu mid dhab ah yani ma odhanin kuwaasun bay gaalnimadoodu xaq tahay dee kufri xaqi ma jiro macnaha waxa loo waxaa weeye macnaha cibaarada ulaaika kuwaasi hum ayagunba alkafiruun kuwii kufriyey ah kuwii gaaloobay ah xaqa run ahaantii dhab ahaantii kuwaasunbaa kufriyey oo kufrigoodu uu yahay eesh muxaqaq mid sugan uu yahay markaa waxaa iska macruufa mathalan yahuudda iyo kiristaanka oo kale dee iyagaa la yimaadaa inay tafriiq u kala sameeyaan bayna allahi wa rasulihi fi liimaan ambiyada qaarkood bay rumeeyaan qaarkoodna way ku kufriyaan ujeeddo masalan kale ma jirto waa dama waa dabeecad waxay saas ka noqotay un dhaqan iyo caado ayuunbay ka noqotay wax daliilo ay u hayaan ku kala kaxayntanina ma jirto waa hawo iyo tacasubunbaa ugu wacan tusaale haddaynu soo qaadno nimanka yuhuudda ah dee calayhim lacaa'in allah ambiyada ilaahay oo dhan way rumeeyeen baa la yidhaahdaa allaahuma ilaa ciise iyo nebi moxamed mooyaane calayhi salaatu wasalaam labadaa rasuulun baanay rumaysnayn ee kiristaanka marka la eego bil ambiyaa oo rumaysan yihin baa la yidhaahdaa laakiin waxay kuku ku gaaloobeen dee waa inta gaalnimada ku joogtee nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam maqsuudka aayadda wuxuu noqonayaa ambabiya shubkeedu ee qofku haddii uu ku kufriyo nebi ambiyada ilaahay ka mid a ah, waxa uu ka dhigan yahay isagoo ku kufriyay ambiyada intoodii kalaba saasunbuu xukunkiisu noqonaya waayo qaacidada meesha taallaa waxa weeye caqabiga ahi iimaanku waajib waxa waajib ah in qofku uu rumeeyo nebi kaste oo ilaahay usoo diray subxaanahu wa tacaala arlada waajib bay kugu tahay inaad rumayso marka qofka diido uu nebinimada nebi ambiyada ilaahay ka a ah, amba xasad ha u diido amba casabiya amaba isagu un waxuu iska jeclaadayba ha u diide xataa ambiyada intooda kaleo dhan hadduu rumeeyo iimaankiisaasi maaha iimaan sharciya maaha wey oo lama ictibaarinayo macnuhu sidaasuu noqonay allah wuxuu idhi subxaanahu watacaala wa actadnaa waxaanu u diyaarinay lilkaafiriina kuwa kufriyeyna waxaanu u diyaarinay lilkaafiriin kuwa gaaloobay waxaanu u diyaarinay cadaaba cadaab baanu u diyaarinay muhiina wax dulleeya ila way shan taageen oo kibir bay la yimaadeen oo markuu qofku diido oo xaqa u hoggaansami waayo uu kibirsan yahay oo asalka kibirka tacriifkiisu waa badrulxaq baa la yidhaahdaa waa qofku xaqii diida markay cadaab ee maaragtay alla uu ku dulleeyo ayaanu u diyaarinay baa allah yidhi subxaanahu wa tacaala waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey billaah alle kuwa rumeeyey wa rusulih alle rasuuladiisa kuwa rumeeyey wawalam yufariquu aan kala geynin amba aan ku kala kaxaynin bayna axad ay bayna arusul baad odhanaysaa waayo baynadu mufradka ma gasho bayna axad ay bayna arusuli rasuullada qaar aan kala kaxaynin ee qaarna aan ku kufriyin qaarkoodna aan beeninin ma arkaysaa oo minhum rusushan ka mid ah ulaa'ika kuwaasi sawfa yu'tiihim ar dambe ayuu alla siin doonaa amba mar dambuu rabbi siin doonaa ujuurahum waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey billaah alle kuwa rumeeyey wa rusulih ilaahay rasuuladiisana rumeeyey walam yufariquu aan ku kala kaxaynin amba aan ku kala gayn bayna axad ay bayna arusul rusulada alle dhexdooda kufri iyo iimaantoona daa'ifadaasoo minhum ay min arusuli ka mid ah ulaa'ika kuwaasi kuwaa rususha ilaahay aan kala kaxaynin ee aan qaarna rumaynin qaarna aan beeninin waa mu'miniinta sifadu alla siiyaye ulaa'ika kuwaasi sawfa yu'tiihim mar dambe ayuu alla siin doonaa ujuurahum ajaradooda abaalkoodu alla siin doonaa wa kaana allahu kaanadan imika waxay faa'iidaynaysaa dawaam wa kaana allahu alle wuxuu ahaaday yahayna hafuuraa waa allaha dembi dhaafidda badan weeye raxiimaa waana allaha raxmadda badan leh yas'aluka waxay ku weydiinayaan nebi muxammedow calayhi salaatu wasalaam ahlulkitaaba ahlulkitaabku waxay ku weydiinayaan an tunazila inaad ku soo dejiso calayhim korkooda inaad ku soo dejiso kitaaba kitaab inaad ku soo dejiso qoran min asamaa samada xaggeeda inaad kaga soo dejiso taasay ku weydiinayaanay dalbeen waa madax adayg iyo waxay ula jeedaan calaa sabiili tacanut waa iskiijin iyo maaragtay keni adayg way keni adag yihiin waa canaad yas'aluka waxay ku weydiinayaan ahlulkitaaba kuwan ahlulkitaabkii waxay ku weydiinayaan an tunazila inaad ku soo dejiso calayhim korkooda inaad kaga soo inaad ku soo dejiso kitaaba kitaab inaad ku soo dejiso mar keliya min assamaa samada xaggeedana aad kaga soo dejiso ee hadday arrintaasi kula culuslaatay qadar shardiga hadday arrintaasi ah noqotay mid culus faqad sa'aluu waxay weydiiyeen muusaa muuseba waxay weydiiyeen akbara mid ka weyn bay weydiiyeen min daalika kaa adiga ay ku weydiiyeen ee ah inaad kitaab samada kaga keento wax ka daran baabay muuse weydiiyeen hadday taasi cuslaatay oo aada laba yaabtay faqad sa'aluu waxay weydiiyeen muusaa nebi muuseba waxay weydiiyeen akbara mid ka weyn bay weydiiyeen min dalika kaaga kaadiga ay ku weydiiyeen oo faqaaluu waxay yidhaahdeen arinaa natus arinaa natus allaha alle natus jahra shicad ay iraa'atan jahra aragti cad natus bay jahra si cad nootus bay yidhahdeen ilaahay subxaanahu wa tacaala bal madaxadayga nimankani ay lahaayeen faakadat waxaa qaadatay hum ayaga asaaciqa danab hanqar baa ku dhacay weeye asaaciqa waa markuu dabku wato cod sawt iyo qarax weeye danab baa ilaahay samada kaga keenay faakhadat waxaa qaadatay hum ayaga asaaciqa danab ayaa ku dhacay ba alla leey wa tacaala waa wax qarxay weeye saaciq muxuu maxay u qaadatay bidulmihim ay bisababi dulmihim dulmigooda sababtiisa dulmigooda daraaddii humma dabadeed itakhaduu haddana waxay ka dhigteen alcijla weylkii min bacdi maa jaa'at intay u timi dabadeed hum ayaga albayinaatu aayadaha cadcadii intay u yimaadeen dabadeed waxay weylkii ka dhigteen ilaaha had iyo jeer ale bahalkaa mafcuulkiisa labaad alle qur-aanka kuma sheego maarkaysa waa la iska xadfa ila wax maaragtay wax liita bay ahaayeen allah wuxuu leeyahay suma itakaduu waxay ka dhigteen alcijila weylkii way garanayaan min bacdi maa intii dabadeed baa odhanaysaa min bacdi maa jaaat intay u timi dabadeed hum ayaga albayinaatu aayadaha cadcaddii intay u yimaadeen dabadeed ayay ilaahaa ay ka dhigteen waa intay arkeen aayado cadcad oo nebiyullaahi muusa masar ugu tegey waxay arkayeen fircoon halaagidii la halaagay badii bay kasoo tallaabeen mar alla markay badii kasoo tallaabeen baa iyadoo baddu cagahooda ay ka qoyan tahay waa kuwii kusoo baxay dii qoomka caabudaya asnaamta ee dabeete muuse ku yidhi ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha kaar bay qabeen moogta allah wuxu yihi subxaana wa tacaala facafawnaa waanu ka saamaxnay can dalika ka facafawnaa waanu ka dhaafnay can dalika ka oo dee waa marka toobadoodii laga dhigay inay isdilaan oo kii weylka caabuday uu la dagaalamo kii aan caabudin ciddii aan caabudinna ay ku jihaado kuwii weylka caabuday markaasaanu saamaxnay baa alla yidhi wa aataynaa waxaanu siinay muusaa muuse waxaanu siinay suldaana daliil cad baanu siinay xujo ayaanu siinay mubiina cad baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala tawraat baa ilaahay siiyey subxaana allah wuxuu yidhi subxaana warafacnaa waxaanu u kor yeelnay ah, fawqahum dushooda adduur buurtii duur ahayd baanu qaadnay markaasu aanu kor keennay dushooda keennay macnaha waa markay diideen inay ku dhaqmaan axkaamtii ku qorayd kitaabka tawraat la yidhaahdo markay diideen ayadoo hore ilaahay ballan uga qaaday inay kitaabkan ku dhaqmayaan ayaa ilaahay subxaanahu tacaala buurta intuu soo rujiyey ayuu dul keenay waid nataqna aljabala natqigu waa maxay waa rujinta saburka loo jaro oo kale waa rujin buurtii baa inta lasoo rujiyey ayaa la dul keenay kaanahu dulla wadanuu anahu waaqicun bihim khuduu maa aataynaakum biquwa qaata baa layidhi ma arkaysa marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi uma rafacnaa waxaanu u qaadnay fawqahum korkooda adduur buurtii duur ahay ayaanu qaadnay maxaanu ugu qaadnay bimihaaqihim ballankooda daraadii bimihaaqihim aan idhaha bimihaaqihim ballankooda daraadii baanu ugu qaadnay bisababi mithaaqihim amaba bimihaaqihim ay bisababi naqdi mithaaqihim burinta ay buriyeen ballankooda daraaddii ballankooda burinta ay buriyeen daraaddeed ayaanu buurta u dul dulkeennay markaa mudaaf baynu qadaray bimihaaqihim ay binaqdi miihaaqihim ballankii aanu ka qaadnay burinta ay buriyeen daraaddeed ayaanu buurta u dul keennay wa qulnaa waxaanu nidhi lahum ayaga waxaanu ku nidhi udkhuluu gala oo magaaladan ka gala albaaba albaabka albaabka ka gala baanu nidhi sujadaa xaala kawnikum saajidiin xaalatiin kuwii sujuudsan gala macnaha kuwii foorara marka arrintii way gala baanu nidhi allah subxaana wa tacaala gala buu yidhi laba amar baa ilaahay siiyey labadaa amar wuxuu ahaa mid qowl midna ficil buu ahaa ka ficilka ahi waa kan waxaa gashaan albaabkan idinka oo sujuudsan xaala kawnihim sujadaa xaalaad kuwii sujuudsan iyo xibda inay yidhaahdaan ilaahay oo dembiga naga daadi labadaba way khilaafeen markaa oo albaabkii waxay galeen iyagoo badhida ku siqaya yasxufuuna calaa astaahihim way badhiday ku gurguurteenba halkay sujuudi lahaayeen halkii laga yidhi waxaad tidhaahdaan xibda allahuma xuda canaa dunuubana markaana waxay yidhahdeen maaragtay xinda fii shacra waxaan doonaynaa midho ayaan doon saasay yidhahdeen maogta waqulnaa waxaanu nidhi lahum ayagii waxaanu ku nidhi laa tacduu ha xadgudbina fi sabti maalinta sabtida ana ha xadgudbina maalintaa waxaa loo diiday inay kalluumaystaan ha xadgudbina baa la yidhi wa akhadnaa waxaanu ka qaadnay minhum nimanka reer bani israa'iil mithaaqa ballan baanu ka qaadnay ballankaasoo haliida adag ballan adag ayaanu ka qaadnay baa alla yidhi subxaanahu wa tacaala ilaa markaa sabtida iyaga ay ahayd inay tacdiimiyaan oo sabti yuhuud bay ahayde ha ugaadhsanina baa la yidhi dabadeeta waa kuwii da ugaadhsaday waatii ilaahay subxaanahu watacaala tacaala balayda iyo halaaga iyo maskiga iyo doorinta alla uu ku sameeyey way inoo iman doontaa qisada iyadoo mufasala in sha allahu tacaala fi suurati acraaf allah wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala fabimaa naqdihim maadani sila weeye ma arkaysa ee jeere majrurkuna wuxuu ku tacalluqayaa kaadan buu ku xidhmayaa ma og tahay ayuu wuxuu ku xidhmayaa taqdiir oo allah subxaana wa wuxuu leeyahay subxaana qadar ay falaacannaahum waanu nacdallay dheh sababtay nacdasha u muteen baa ilaahay subxaana wa tacaala falacannaahum <clears throat> waanu nacdallay bimaa naqdihim ay binaqdihim maadu waa sila weeye baaduna waa sababiya markaa jaramjirku wuxuu ku tacalluqayaa shayga aynu qadarayno insha allah amba xagga hore ka qadar amba xagga dambe fa bimaa naqdihim ay falacannaahum waanu nacdallay bimaa naqdihim ay binaqdihim burintooda daraaddeed baanu ku nacdallay miihaaqahum ay buriyeen kaa horaa masdarun mudaafun ilaa faacili ahaa fa bimaa naqdihim ay falacannaahum waanu nacdallay bimaa naqdihim ay bisababi naqdihim jebintooda daraaddeed baanu ku nacdallay miithaaqahum ballankoodii ay jebiyeen ambaba ay buriyeen wa kufrihim ay wa bikufrihim gaalnimadooda daraaddeed baanu ku nacdallay biaayaati illaah alle aayaadkiisa ay ku kufriyeen wa qatlihim baanu ku nacdallay wa biqatlihim diriddooda daraaddeed baanu ku nacdallay alambiyaaa ambiyada qaarkood ay dileen bigayri xaq gardarrana ay ku dileen bigayri xoqa gardarana ay ku dileen ayaanu ku nacdallay wa qawlihim ay wa biqawlihim hadalkooda daraaddii baanu ku nacdallay ay maxay yidhaahdeen quluubunaa qalbiyadayaduba gulfun kuwa xidhan weeye waa jamcu aklaf waa uwa qaar daboolan qofka buuriye qabka aba aklaf la yidhaha ma ogtahay buuriyadaa ku rogan markaa quluubtayadiba way daboolantahay ba yidhaha way dedan tahay quluubunaa qalbiyadayaduba ulf kuwad xidhan weeye bay yidhaahdeen waa aklaf waa mid daboolan amba wa qawlihim wa biqawlihim hadalkooda daraaddeed baanu ku nacdalle ay maxay yidhaahdeen quluubunaa qalbiyadayaduba gulfun waa galal cilmi baa ka buuxa waa jamcu khilaaf waa galal cilmibaabaa naga naga buuxa saas oo kale waxaanad sheegaysa uma baahnin amba quluubta iyadaa xidhanoo cudurdaar bay ka dhiganayaano waxay leeyihiin waxba fahmi mayno quluubunaa fii akinatin mima tadcuuna ilayh waxanba waanu ka dhagalaanahay aada noogu yeedhayso bal arrintu sidaa ma baa rabbigay ee dabaca allah alle ayaa daboolay calayhaa quluubtooda ilaahay baa xidhay bale dabaca allahu alle ayaa xidhay calayhaa calaa quluubihim bikufrihim baanu alle ku xidhay bisababi kufrihim gaalnimadooda daraaddeed oo falaa yu'minuun ma rumayn doonaan alleh subxaanah wa tacaala iyo rusushiisa toona ilaa qaliila in yar oo ayaga kamida mooyaane oo mu'miniinta ku dhacaysa iyaga kasoo noqda ilaa qaliila in yar oo iyaga kamida mooyaane wa bikufrihim baanu u nacdallay wa bikufrihim gaalnimadooda daraaddeed baanu u nacdallay ay walacannaahum bikufrihim ayaanu u nacdallay gaalnimadooda daraaddeed iyo wa qawlihim wa biqawlihim hadalkooda daraadii baanu u nacdallay calaa maryama ay ka yidhaahdeen amba ay ku yidhaahdeen amba wa qawlihim waftiraa'ihim baanu u nacdallay calaa maryama maryama ay ku abuurteen buhtaana been ay ku abuurteen cadiimaa weyn ila nimanka yahuudda kuwan kiristaankii kiristaan dhaba ma laha nadiif ma aha nimankan nasaarada ah ee sheeganaya inay nabiyullaahi ciisa ay rumaysan yihiin inaanay nadiif ahayn waxaad ku garanaysaa oo wax dhintay ay yihiin nimankan yahuudda ahaa waxay qabeen inuu ciise garc ahaa nabiy maryamna ay ahayd mid sinaysatay weliba iyadoo caadale bay sinaysatay bay lahaayeen maogtay akhasu nnaas wey marka inaan nimankani diin ay hayaan tirin ayaad garanaysaa oo wax maaragtay fadara ah ay yihiin wabikufrihim baanu baanuu nacdallay baa allah yidhi subxaana wa tacaala iyo wa qawlihim wa ku been abuurashadooda calaa maryama ay ku abuurteen buhtaana been ay ku abuurteen cadiimaa weyn iyo wa qawlihim wa biqawlihim baanu u nacdalnay ay maxay yidhaahdeen qawlihim wa biqawlihim hadalkooda daraaddii baanu u nacdallay ay maxay yidhaahdeen inna innadu markay bacdalqawl dhacdo iska taqaanaan saas ma inna annaga qatalnaa dilay almasiix kii wax masiixi jiray ee markuu wax masiixo ay bogsan jireen marka masiixani waa mid kii wax masiixi jiray amba masiix waxaa la yidhaha qofkii aan rays magaadhada lahayn amba kii arlada ilaahay mari jiray annagaa dilay ciisa ciise annagaa dilay ciisaha ibna maryama maryam inankeeda ah rasuul allahi ah istihzaa bale rasuul allah ilaahay rasuulkiisii ah annaga ayaa dilay bay yidhaahdeen rasuul allah annaga ayaa dilay dunuubta noocaasa ayaa ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala tahakum baa la yidhahdaa baabu tahakumi walistihzaa ma waa sida dee nabiy llaahi maxamed ba ugu lahaa ya ayuha aladii nuzila calayhi dikru inaka lamajnuun waad waalan tahay kaagan lagu soo dejiyey maaragta dikriga saas oo kale allah wuxu uhi subxaana wa tacaala wamaa qataluu may dilin ho ciise may dilin wamaa salabuuhu manay deldelin waa saliibka oo allaan keyrtan ay sitaan ila qofkii baa sidan u taagan ma ogta waa kan madaxii saasay leeyihin waxawaay meel uba inoo sidan waa saliib waa caqaa'iddooda wamaa salabuuhu manay deldelin baa alla yidhi walaakin lamanay dilin manay deldeline shubbiha waa laga waxaa loo ekeysiiyey shubbiha waa laga madoobeeyey lahum ayaga amba shubbiha lahum ayaga waxaa looga ekeysiiyey mid kale shubbiha lahum waa loo shabahay macanaa mid kale ayaa loo ekeysiye on isagiiba ahayn mufasiriinta qaarkood waxay leeyihiin kii ay uqaybiyeen inuu diro ayuunbaa suuraddii ciise alla u ekeysiiyey subxaanahu wa tacaala ma arkaysa markaasaa makrigii ilaahay baa markaa ku dhacay ma ogti waa makrigii walaakine shubbiha lahum waxaa looga ekeysiiyey ciise mid kale marka iyagii baa laga madoobeeyey oo way garan waayeen baa allaayii subxaana wa tacaala waina aladiina kuwa ikhtalafuu isku khilaafay waina aladiina kuwa ikhtalafuu isku khilaafay fiihi ciise ay fii qatli amba ciise lafahaantiisba la fii shakin shaki ayay kaga sugan yihiin minhu ay min ciisa ciiseba kuwa ka shakisan weeye amaba dilkiisii ayay ka shakisan yihiin amaba isagaabay kaba shakisan yihiin oo qolaba dee wax ayay ku sheegaysaa xaqana waa intuu alla ka sheegay uun subxaanahu tacaala shaki bay kaga jiraane waxba yaa nimanka laga weydiin weeye ciise maa lahum ayaga uguma sugnaanin bihi ay biciisa ciise uguma sugnaanin min cilmin ay cilmon cilmi uguma sugnaanin ila itibaaca danni male raaciddii mooyaane ilaa laakine haddaba dannigu cilmiga kaba mid ahaa oo danniga lama odhan karo waa cilmi idan markaa wuxuu noqonayaa in la isbinaha munqadic laga dhigo lafii shakin bay kaga sugayeen minhu ciise maa lahum ayaga uma ahaanin bihi ay biciisa uguma sugnaanin min cilmin ay cilmi ilaa laakine saasa odhanaysaa ilaa laakine yattabicuuna waxay raacayaan markay ciise ka hadlayaan addanna male ayay raacayaan ila itibaaca dan male raacidii mooyaane wamaa qataluu may dilin ciise yaqiinaa dhab ahaan may dilin wey yaqiinaa dhab ahaantii may dilin amba wamaa qataluu may dilin hu ciise qatlan dilid yaqiina ay hubaan amba yaqiina xaala kwnihim mutayaqiniin xaal ayin ku yaqiinsan may dilin wixii lagu shabaha un bay dilin bal eh may dilin oo ciise mid ay dileen ma aha ibdiraab wey bal may dilin oo ciise mid ay dileen ma aha e eh, rafaca waxaa kor yeelay hu ciise allah alle ayaa kor yeelay oo qaaday ilayhi xaggiisa ayuu rabbi u kor qaaday ila samaa allah subxaanahu watacaala dee ilaahay wuxuu leeyahay culuwi mutlaqa allah wuu sarreeya marka rabbiba xaggiisa u qaaday ilahi ila samaa ayuu qaaday xagga saru alle u qaaday wa kaana allahu alle wuxuu hayahayna casiisa oo allaha cidina aanay ka adkaanin ciduu doona maaragtay muquuniya cidina aanay beegsan ee sharafna leh xakiima waa allaha aan qaldamin ee xukun iyo xikmad xikmadba iskale wain min ahli lkitaabi wamaa min ahli lkitaab intani waa naafiya weeye ma arkaysa wain min ahli lkitaabi ay wamaa min ahli lkitaab ahli lkitaabka kama mid ahaanin axad ayaad qadaraysaa wamaa min ahli lkitaab ahli lkitaabka kama mid ahaanin axad qofna ilaa shay hadiiba uu jiro axad ahlulkitaabka ka mid ihiin layu'minanna wallahi layu'minanna wuu rumayn doonaa oo wuu rumayn doonaa bihi ay biciisa ciise ayuu rumayn doonaa qabla mawtihi ay qabla mawti ciisa ciise intaanu dhimanin buu rumayn doonaa tafsiirka uu raajaxay ninka la yidhaahdo ibna jariir adabari raximah llah waxa uu leeyahay labada damiirba waxaa loo celinayaa ciise damiirba ciisa loo celinaya waxaanu leeyahay waa cinda nusuul ciisa waa markay ciise alle uu soo dejiyo una soo dejiyo dilidii uu dilayo ciise nabi maaratay ninka la yidhahdo dajaal dajaal markuu dilayo waayo xaaladaasi milla waaxida ayaa dhacaysa oo waa milla islaamiya dajaal buu dilayaa marka ahlu kitaabka cidda joogto oo dhami ciise ayay rumaynayaan oo kaxayisku tilmaamaya inuu ciise dee dili doono maaragtay doofaarada layn doono jisyadii inay joogsan doonto laga qaadi jiray in la dili doono maaragtay doofaarka iyo khinsiirka marka wuxuu leeyahay waa cinda nusuul ciisa waana qowlka raajixa abuu ah leeyahy waxaan filayaa ibnu kahiir raximahullah isaga laftigiisu inuu sidaa ku raacsan yahay mufasiriinta qaar baa waxay ka odhanayaan wain min ahli lkitaabi ay wamaa min ahli lkitaab ahlilkitaabka kama mid ahaa nin axad qofna ilaa se hadduu kaba mid ahaado layu'minanna wuu rumayn doonaa oo wuu rumayn doonaa bihi ay biciisaa buu rumayn doonaa qabla mawtihi axadkay markuu damiirkuu noqonaya aynu qadaray qabla mawtihi axadka ahlulkitaabkii intaanu dhimanin dhimashadiisa horteed ayuu ciise rumayn doonaa laakin waa xayu laa yanfacahu liimaan macanaa mid kastoo ahlukitaaba markay naftu qabato ayuu noqdaa mid ciise rumeeya laakin xaaladaa iimaanku waxba u tari maayo tafsiirka hore ayaynu iskaga wadaynaa nabiy llaahi maxamed qaar u celiyaa way jiraan layuminana bihi ay bimuxamadin qabla mawtihi wa ywma alqiyaama maalinta qiyaamana yakuun wuxuu ahaan doonaa ciise calayhim korkooda wuxuu ku ahaan doonaa amba ku noqon doonaa shahiida ay shaahida marag bau ku noqon doonaayo waa uu ku marag furi doonaa weye bal rafacahu allah ayaa kaaga fulan waa caqiida ictisaari aan fiicnayn waa caqiidadana maanta taalle maaragtay caqlaaniyadu iyo dadka qaarkood la sheego ee qaba inaanay rumaysnayn ciise inuu nool yahay samadana uu ku nool yahay waa caqiide faasida weeye caqiide faasida waana de maaragtay diidma ay diidayaan ma arkaysaa adilada kitaabka iyo ta sunnaha mas ciisa axaadiista kusoo aroortayna waa mutawaatir allah wuxuu uhi subxaana wa tacaala fabidulmin dulmi sababtii oo min aladiina kuwii xaggooda ka yimi amba ka ahaaday haaduu yahuudoobay ayaa xaramnaa jaramturaas ku tacalluqay ay fabidulmin dulmi daraadii oo min aladiina kuwii xaggooda ka ahaaday oo ka yimi haaduu yahuudoobay hee ayaa xaramnaa aanu uga xarimnay calayhim ayaga aanu uga xarimnay dayibaat waxyaaba wan wanaagsan aanu uga xarimnay waxyaabahaasoo uxillat loo xalaaleeyey lahum ayaga loo xalaaleeyey ilaan waxaynu ogeyn wax kastoo cunto ahi reer bani israa'iil xara wuxuu ahaan jiray xalaal buu ahaan jiray kulu طacaami kana xila libani israa'iila ila maa xarama israa'iilu calaa nafsihi min halkaas saas ahayd ma og tahay marka iyagu markay dulmigan iyo xumaantan ay la yimaadeen ayaa waxyaabo fara badan ilaahay uu ka xarimay subxaana wa ayaa ayaan dayibaad ka xarimnay xillat loo xalaaleeyey lahum ayaga iyo wabisadihim jeedintooda daraaddeed baanu uga xarimnay wabisaddihim jeedintooda daraaddeed ayaanu uga xarimnay waxyaaba wanaagsanaa can sabiili illaahi ay ka hor joogsadeen kathiira in badan oo dadka ka mid a wa bisaddihim horjoogsigooda can sabiili illaahi ay ka hor joogsadeen kahiiraa in badan oo ilaahay addoommadiisa ka mid ah amba wabisaddihim bisaddihim horjoogsigooda can sabiili illaahi ay hor joogsadeen saddan hor joogsi kaiira badan wa akhdihim wa biakhdihim qaadashadooda daraaddeed ayaanu uga xarimnay waxyaabaha dayibaadka wa akhdihim wa biakhdihim qaadashadooda daraaddeed ayaanu uga xarimnay arribaa ribada ay qaateen iyo laaluushka walxaalna ay qaateen qad nuhuu laga reebay canhu ay can akhdi riba canhu ay can akhdi ribaa ribada qaadashadeeda ay qaateen wa aklihim wa biaklihim cunistooda daraaddeed baanu uga xarimnay waxyaabo xalaal ahaa amwaala annaasi dadka xoolahooda ay ku cuneen bilbail baadil ay ku cuneen wa aklihim ay wa biaklihim badaasabiyada ku dhexeen wa aklihim wa biaklihim cunitaankooda daraaddeed baanu uga xarimnay maxay ay cuneen amwaala annaasi masdarkaa ku camal falay amwaala annaasi dadka xoolahooda ay ku cuneen bilbaatil laalushiyo wax lamida ah. waactadnaa waxaanu u diyaarinay lilkaafiriin kuwa kufriye waxaanu u diyaarinay ee minhum ayaga ka mid ah cadaaba baanu u diyaarinay alimaa u xanuujiya laakiin ha yeeshee alraasikuuna kuwa ku sugnaaday fi lcilmi cilmiga kuwa ku sugnaaday ee minhum kuwa kamida ahlulkitaabka ah iyo wlmu'minuun kuwa mu'miniinta ahiba yu'minuun waxay rumayn doonaan bimaa kiibay rumayn doonaan unzila la dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey nebi muxamedow wamaa wa bimaa kiibay rumayn doonaan unsila la dejiyey min qablika adiga hortaa la dejiyay bay rumayn doonaan bal eeg markaa icraabtii waxaa ku dhacay eh, isbedel waalmuqiimiina shaygani ma mansuuba mise waa majruur culimadu laba qowl bay ku leeyihiin almuqiimiin waxaa lagu nasbiyey bay leeyihiin ammaanid ficil baad qadaraysa maaragtay acni waxaan ujeedaa raasikiinta iyo mu'miniintu waa kuwe acni amba uriid almuqiimiina baan u ujeedaa kuwa ooga asalaa salaada kuwa oogaya baan ujeedaa ma arkaysa hadda tafsiirka ilaah wuxuu odhanayaa waxay ku cadfan tahayba wamaa unsila min qabli wlmuqimiina wabilmuqimiina bay rumaynayaan asalaa salaada kuwa ooga man hum alambiyaa marka wlmuqimiina wabilmuqimiina bay rumaynayaan asalaa salaada kuwa ooga hadda qolo kalaaba si ayna odhan oo wlmuqiimiina asalaa ee waa yu'minuuna waxay rumayn doonaan almuqiimiina asalaa ay biiqaamati salaa salaada oogideeda ma garanayo markaa wallahu aclam wlcilmu cinda allah wlmu'tuuna mubtada ka dhigo wlmu'tuuna kuwa bixiya azakaa sakada kuwa bixiya wlmu'minuuna iyo kuwa rumeeya billahi alle rumaynaya iyo wlmu'minuuna kuwa rumaysan billahi alle iyo walyawmi maalinta alaakhiri dambe ulaaika khabarkii wakaa ulaaika kuwa san jumladaas u dhacay sanu'tiihim waxaanu siin doonaa ajra ajar baanu siin doonaa ajarkaasoo cadiimaa weyn inaa annaga ayaa awxaynaa waxyoonnay ilayka adiga ayaanu ku waxyoonnay nebi muxamedow waxyiga waxa la yidhaahdaa ilqaau shay bisurca si dhaqso ah shayga in maarata meeshii ilaahay la doonay subxaana u gaadhsiiyo allah wuxuu uhi walaqa innaa anagu awa innaa anaga ayaa awxaynaa waxyoonnay ilayka adiga ku waxyoonnay kamaa sidii oo kale ayaanu kugu waxyoonnay awxaynaa aanu ugu waxyoonnay ilaa nuux nuux sidaanu ugu waxyoonnay aye masdarka sidaad odhan kamaa awxaynaa ay ka iixaainaa ayaanu kugu waxyoonaa aw kamaa awxaynaa sidaadaan ugu waxyoonay ilaa nuux nuux sidaanu ugu waxyoonay iyo wnabiyiin nabiyiintiiba sidaanu ugu waxyoonay min bacdihi ay min bacdi nuuxin ahaa wa awxaynaa waxaanu u waxyoonay ilaa ibraahim ibraahim baanu u waxyoonnay wa ismaaciila baanu u waxyoonay isagaa dhalay wa isxaaqa baanu u waxyoonnay waa ina nebi ibraahim isna wa yacquuba baanu u waxyoonnay isxaaq baa dhalay wlsbaad awlaadii yacquub baanu u waxyoonay ba alle subxana wa tacala waa intoodii rasuullada noqotay wa ciisa ciise ayaanu u waxyoonay wa ayuuba baanu u waxyoonnay wa yunusa baanu u waxyoonay wa haaruuna baanu u waxyoonnay wa sulaymaana baanu u waxyoonay wa aataynaa waxaanu siinay daawuud daawuud isagaa sulaymaan dhalay marka inankaa la horraysiiyey wa aataynaa waxaanu siinay daawuud daawuud waxaanu siinay zabuura kitaabkii zabuur la odhan jiray baanu siinay wa rusulan ay wa arsalnaa qadar waxaanu diray rusulaa ayaanu diray wa arsalnaa waxaanu diray rusula ayaanu diray rasuulladaasoo qad qasasnaa aanu sheegnay hum ayaga aanu ka warannay calayka adiga aanu kaaga warannay min qablu ay min qabli hadihi suura suuradan horteed rasuulka aanu kaaga waranay baa jirta min qabli hadihi aaya baad ohanaysaa min qablu mudaaf lama xadfin jaarabjurki marka minti maxay maanta eeg ma arkaysa min qabli hadihi aaya aayadan horteed yani suuradihii makiga ahaa iyo keyrkeed ayaa maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala dee rasuul kale uu rasuulka ugu sheegay markaa tasmiyata magacyada ambiyadu ay leeyihiin ee ilaahay qur'aankiisa ku sheegay inkastoo mid ahaan uu ku jiro khilaaf waa shan iyo labaatan aadam iyo idriis iyo nuux iyo hood iyo saalix ibrahim luud ismaaciil isxaaq yacquub yuusuf ayuub shucayb muuse haaruun yunus daawuud sulaymaan ilyaas yasax sakariya yaxya ciisa dulkifli baa waxoogaa uu ku jiraa khilaafa maaragtay ayuu ku jiray khilaaf dulkifli cinda kathiir min almufasiriin waxaad ku dartaa sayiduhum muxamed sala allahu alayhi wasalama marka shan iyo labaatankaas ayaa asmaadooda oo ilaahay subxaanah watacaala kitaabkiisa uu ku sheegay ee tirada ambiyadu amba rususha ilaahay amba ambiyadu waa intee xadiid baa jira sanadkiisa culimada qaarkood ay ku tilmaameen inuu xasan yahay ma arkaysa wallahu aclam laakiin ilaahay qur-aankiisa inuu ku leeyahay wa rusulan ay wa arsalnaa rusulan baanu diray rasuuladaasoo qad qasasnaa aanu sheegnay hum ayaga calayka adiga aanu kuu sheegnay amba kaaga waranay min qablu ay min qabli hadihi laaya aayaddan horteed wa rusula rusul baanu diray rasuuladaasoo lam naqsus aanaan sheegin hum ayaga calayka adiga aanaan kaaga qisoonin wa kallama allahu alle wuxuu la hadlay muusaa muuse ayuu alle la hadlay si toosa takliima waa masderkaa lagu adkeeyey takliima lahadlid buu la hadlay aan badax lahayn rusulan ay arsalnaa waxaanu diray rusula rasuullo ayaanu diray mubashiriina xaala kawnihim mubashiriin xaala yihiin kuwa bishaaraynaya liman aamana wa mundiriin xaala kawnihim mundiriin xaal ay yihiin kuwii uga digaya cadaab cidda iyaga ku kufrida indaal andaradu liman fucuul bay qaadataa markaa u qadar waa mundiriin xaala kawnihim mundiriin xaal ay yihiin kuwii uga digaya cidda ku kufrida cadaab uga digaya baad odhanaysaa maxaanu rasuuladan u diray maxay u bishaaraynayaan ambaba ay ugu digayaan halkaasuu ku xidhmaya lianlaa yakuna ay likay laa yakun si aanay ugu noqonin amba aanay ugu ahaanin linnaasi dadka si aanay ugu ahaanin cala allahi alla korkiisa xuja doodgar bacda arusul rasuullada dabadood ay bacda irsaali rusuli rasuullada intuu diray dabadeed dadku si aanay xujo uhelin aanay odhan ilaahay maxaad rasuul loogu soo diri weyn lianlaa yakuna si aanay ugu ahanin linnaas dadka cala allahi alla korkiisa xuja gari si aanay alla ula garnoqsan bacda rusul rasuullada dabadood bacda irsaali rusul rasuullada intuu diray dabadeed si aanay xujaba uhelin wa kaana allahu alla wuxuu ayaina casiisa allah aan idinka adkaanin weeye xakiima waa allah xikmadu saaxiiba laakin illahu haye istiraaggani dee wuxuu u baahan yahay wax kale inaynu ku xidhno kuwani hadday nebi maxamedow ku beeniyeen siyaaqa aayaddu wuxuu ku saabsan yahay amba hadalbiyashubka hadalkani wuxuu u socdaa ihbaatu nubuwatihi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay nebinimadiisuu ilaahay sugaya waxa ilaahay subxaanaha watacaala halkan uu dood iyo maaragtay ku diidan cidda rasuulka ilaahay nebinimadiisa dafirsan oo allah wuxuu yidhi hadday ku beeniyeen nebinimadaada hadday nebi ow diidan yihiin oo iyagu ay dafireen lakin illaahu allaba saasa ka dhiganta hadday iyagu ku diideen oy nebinimadaada dafirsan yihiin laakin illaahu alle ayaa yashhadu alle ayaa qiri bimaa kii ansala uu dejiyey ilayka adiga uu kugu soo dejiyey rabbi wuxuu qirayaa ansalahu inuu soo dejiyey kaa bicilmihi inuu rabbi kusoo dejiyey bicilmihi iyadoo cilmiga alle uu ku jiro laakin ila hadday iyagu ku dafireen haba ku dafiraane laakin ha yeeshee allahu yashhad alle wuxuu qirayaa bimaa kii ansala uu dejiyey ilayka adiga uu kugu soo dejiyey rabbi wuxuu qirayaa ansala inuu dejiyey huka bicilmihi cilmigiisa rabbi inuu kusoo dejiyey isagoo cilmiga alle ku sugan yahay ay fiihi cilmuhu waa cilmiga ilaahay uu doonay inay addoommadiisu ay arkaan an yaطalica calayhi maaragtay alcibaad ma arkaysa oo cilmi badan buu xambaarsan yaho ilaahay cilmigiisa kamida kitaabkii waa hanuun iyo kala saarid waxaa ku sugan wuxuu ilaahay jecel yahay iyo wuxuu necab yahay waxaa ku sugan ilaahay wuxuu karaahayeystay iyo waxa uu diiday waxaa ku sugan waxyaabo badan oo cilmi gayba oo inaan inagu ogaan karin iyo rususha ilaahay oo soo socda ama tegay ayaa ku jira waxaa ku jira waxyaabo ilaahay sifaadkiisa oo inaan si kaleba ku garaneyn haddaan kitaabkana la soo dejinin asmaadii ilaahay baa ku sugan oo maaragtay ambiyadii ilaahay bu alla inoogu sheegay ma arkaysa ay ansalahu bicilmihi ay fiihi cilmuh iyadoo ilahay cilmigiisa subxaana watacaala uu doonay inaynu ogaanaa uu ku sugan yahay walaa yuxiiduuna bishayin min cilmihi ila bima sha walaa yuxiiduuna bihi cilma sidaa daraaddeed bay culimada qaarkood waxay odhan jireen baa la yidhaahdaa markuu qofku qur-aanka akriyo ida kana ida qara'a calayhi axaduna alqur'an qaala qad akhadta cilma allah ilahay cilmigiisii baad qaadatay cid kaa fadli badani ma jirto inaad ku camalfay haddii aad ku camal fasho anshanahu bicilmih ama cilmigiisuu rabbi kusoo dejiye ogaal baa rabbi kusoo deji subana wlmalaaika malaaigtuna yashhaduun way qiri doonaan ba ala subxana tacala wakafaa bilah ilahay baana kugu filan shahiida marag bilah baa faacila ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay wasaduu ka jeestay can sabiili illah ilahay dariiqiisa kuwa ka jeestayna amba dadka ka jeediyey labadooda kartaaye qad dalluu way lumeen qad dalluu way lumeen dalaala lumid bay lumeen baciida fog ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay wadalamuu dulmiga falay ee shirki iyo xumaanta la yimi lam yakun ma ahaanin allahu alle liyakfira kii u dembi dhaafi doona lahum hadday sidaa ku baxaan walaa liyahdiyahum kii ku hanuuninna alle ma ahaanin dariiqa dariiqkii alle ku hanuunin doonana ma ahaanin ilaa dariiqa jahannam jahanama dariiqeeda mooyaane kaasun bu alle subxaana watacaala ku fogeynay khaalidiina xaalayyihiin kuwi ku waari doona fiiha jahanamada dhexdeeda abadaa weligood wa kana dalika hanuuninta dariiqa lagu hanuuniyo jahanama wa kaana wuxu aday dalika kaasi hanuunka lagu hanuuniyo dariiqa jahanama cala allah alle korkiisa wuxuu ku yahay yasiira mid sahlan oo ufudud wey ya ayuha naasu dad yahow ya ayuha nnaasu dad yahow qad jaa'akum waxaa idin yimi arasuul rasuul baa idin yimi bilxaq buu idinla yimi min rabbikum xagga rabbigiin buu ka yimi ayuunbu kala yimi xaqan ee fa aaminuu rumeeya rumeeya imaanan rumayn rumeeya rumayntaasoo khayran lakum idinka idin khayr badan kaasi waa taqdiir weeye inkastoo daciif lagu tilmaamo taqdiir nabaad wuxuu odhanayaa aaminuu alla rumeeya oo waqsiduu doona oo wafcaluu sameeya khayran lakum wax idin khayr badan sameeya aye tafsiirka ugu fiican faaminuu rumeeya yakun liimaanu yakun aliimaanu iimaanku wuxuu ahaan doonaa khayran lakum markaa kaanadaa iyo ismigaa isla maqan ayuu khabarkeedii yahay yakun aliimaan rumayntaada leeya rasuulkiisa rumaysaan wuxuu ahaan doonaa khayran lakum ka idin khayr badan wain takfuruu haddaad kufridaan fa ina lilah alle wuxuu leeyahay ma fi samaawaati sanaadka waxa ku sugan iyo walardi wamaa fi lardi waxa ku sugan buu rabbi leeyahay wa kana allah alla wuxuu ahaa yahayna caliima allah cilmiga badan weeye xakiima waa allah aan qaldaminay xukun iyo xikmadba isaga iska leh yo ahla lkitaabi ahlulkitaabkow yo ahlakitaab ahlulkitaabkow kitaabka ehelkiisow laa taglow ha ku xadgudbina fii diinikum diintiina ha ku xadgudbina uluwiga waxaa la yidhaahdaa alidraa waa xadgudubka weeye waad arkaysaa siaasay waxadgudbayaan qaarkood ba ay wax ku sheegayaan ciise qaarkood ay leeyihiin mararka qaarkood xadkiisii bay dhaafinayaan oo ilaah bay leeyihiin mar waa ina ilaahay bay leeyihiin mar baasi bay leeyihiin marka xadgudubka ha la imanina wey waa sidaa rasuulkuba laha laa tudurunii kama adrat الnasara ciisa bna maryama fainama ana cabdu faquluu cabdullahi warasuuluh idra waa xadgudub weeye ha igu xadtalax tegina ya ya ahla alkitaab laa taglu ha ku xadgudbina fi diinikum walaa taquluu ha odhanina cala allahi alla korkiisana ila alxaq xaq mooya waxaad hubtaan mooya wax kalena allah ka sheegina inama almasiixu masiix inama almasiix ciisa ciise mubtada labaad ka dhig ciisa ciise ciisahaasoo ibnu maryama maryan inankeeda ahi rasuulullah alle rasuulkiisii weeye wa kelimatuhu alle kelmadiisii weeye macnaha ilaahay baa kelimadiisa ku abuuray wa kelimatuhu alle kelimadiisii weeye subxaanahu watacaala ilaahay baa kelmadda kun la yidhaahda ku abuuray ma arkaysaa wa kalimatuhu macnaha sidaasaad odhanaysaa ma kun fa yakun wa kalimatuhu alqaaha ilaa maryama sidaasoo kale weeye sidaa daraaddeed bay culimadu waxay yidhaahdaan laysa alkalimatu saarat ciisa maaha kelmaddii baa ciise noqotay walaakin bilkalimati saara ciisa maya ciise ayaa kelmadda ku abuurmay ee kelmadda lafteediibaa ciise noqotay maaha walakin bilkalimati saara ciisa kelmadda ayuunbuu ciise ku ahaaday weeye allah wuxuu ley subxaana kelimatuhu weeye ayuu rabbi ku abuuray kelmadaasoo alqaahaa uu gaadhsiiyey markuu malaga u dhiibay ilaa maryama uu gaadhsiiyey waa ruux waa arwaax ciise ruux weeye oo minhu alle xaggiisa ka timi ka ahaatay minhu min allah alle xaggiisa ka ahaatay weeye haddaba iska ilaali min hudan waa liibtidaa'i lgaaya haddaad tidhaahdo wa ruuxun waa ruux minhu alle ka mid ah oo minta tabciidiya aad ka dhigto waxaad ku dhacaysaa bartay nasaaradu fadhiyeen kiristaanku ay fadhiyeen waxaana dhici karta inay iskuba dayaan inay ku yidhaahdaan inuu ciise ina ilaahay yahay kitaabkiina baynu daliil uga haysanaa wa ruuxun minhu ey waa ruuxun weeye waa ruux minhu min allaahi alle xaggiisa ka ahaatay arwaxaha ilaahay abuuray xaggiisa un ka timi weeye maxaa daliilu ah minhu waa liibtidaai algaaya alle xaggiisay ka ahaatay qur-aanka ma ku jirtaa meelo kale sidan oo kale ah ha daliilka ugu fiican aad u daliishan kartaa wasahara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lardi jamiican minhu jamiican minhu marka maa fi lardi wama fi samaa jamiican minhu alle xaggiisa ayuunbuu ka ahaada weeye marka idaafadana idaafatu tashriif baa la yidhaahdaayo min hudan wa ruuxu minhu saasoo kale weeye warasuulu minhu culamada qaar ku fasiray way jiraan ee faaaminuu rumeeya billahi alla rumeeya wa rusulihi rumeeya oo walaa taquluu ha odhanina maxay halaatha alaalihatu ilaahyadu qadar mubtadaha alaalihatu ilaahyadu halaatha waa saddex waa ilaahay iyo maryam iyo ciisa yidhaahdaan maaragtay walaa alibnu wa umhu walaa taquluu ha intahu ka joogsada baa la yidhi saddexdii weji horaa ku jira yakun ilintihaau joogsigaasi wuxuu ahaan doonaa yakun ilintihaa ka joogsigaad ka hadhaan khayran lakum kii idin khayr badan inama allahu inamaa in kalaba maaha wax kalaba ma nine allahu alla ilaahu weeye waaxid keliya subxaana ilaahay baa subxaanta o dhan ka hufan subxaana alla uu kana hufan yahay an yakuna lahu inuu ahaado walad lahu rabbi wuxuu leeyahay ma filahudaas khabar muqadama wey ma fi samaawaati buu leeya wamaa fi lardi ma arkaysa wakafaa billah ilaahay baana ku filan subxaana wa tacaala ku kaafiya wakiilaa ciddii tala saarat ciise inuu addoon yahay baa markaa ilaahay caddaynay lan yastankifa kama shantaago ma diido iskama fogeeyo nakfiga waxaa la yidhaha fogeynta nakafa damca haddii la yidhaha qofku markuu ilmada iska bi'iyo macnaa iska fogeyn maayo lan yastankifa kama shantaagi doono almasiix ciise an yakuna inuu noqdo cabda adoon inuu ahaado lilah alle inuu adoon u ahaado kama shantaago wala lmalaaika malaaigtuna kama shantaagaan almuqarabuuna la dhaweeyey ee alle loo dhaweeyey waa meelahay ka hadlaan culimada qaarkood tafdiil lmalaaika cala lbashar weeye lakin masala saas oo kale waman yastankif qofka ka shantaaga qofka iska fogeeya can cibaadatihi ay can cibaadati illah alla cibaadadiisa waa yastakbir ka shantaaga ee diida fasayaxshuru waa uu kulmin doonaa hum kuwa alle ilaahay xaggiisa uu kulmin doonaa jamiica markuu alla kulmiyo faama aladiina kuwa aamanuu alla rumeeya wacamiluu fala alacmaal alsaalixaat wanaagsan fayuwafihim alle wuxuu u siin doonaa ujuurahum ajaradoodu rabbi u dhammaystiri doonaa wayaziid waanu u kordhin doonaa hum ayaga min fadlihi xagga fadligiisu alle uga kordhin doona ama fadligiisa wax kamida wa ama aladiina kuwa istankafuu diida ee iska fogeeya wastakbaruu kasan taageeraba cibaadadiisa fa yucadibuhum allah alla wuu cadaabi cadaaban buu ku cadaabi amba cadaabid alima u xanuujisa walaa yajiduun mana heli doonaan lahum ay lianfusihim lafahooda uma heli doonaan min duuni illaahi alla sokadii waliya mid arrintooda maamula iyo walaa nasiira mid u dhowtoona laftulwaliyi qur-aanka dhowr iyo sagaashan jeer buu kusoo arooraan filaya afar iyo sagaashan amba lix iyo sagaashan kitaab fiican buu shawkaani kulahaa ma og tahay oo la odhan jiray axaadiid lwaliyi qadrsaas oo kale yaa ayuha nnaasu dad yahow qad jaakum waxaa idin yimi burhaan xujo ayaa idin timi daliil baa idin yimi min rabbikum xagga rabbigiin buu idinka yimi waa kitaabkan qur-aanka oo wax kastoo inaga saaraya shubho kasta iyo xumaan kastoo inagu jirtay wa anzalnaa waxaanu dejinnay ilaykum xaggiinna waxaanu kusoo dejinnay nuura baanu kusoo dejinnay mubiina cad haysinla tirin weeye faama aladiina kuwa aamanuu alla rumeey aamanuu rumeeyey bilaahi alle waictasamuu bih alle ku kalsoonaaday oo alle qabsaday fasayudkilu wuxuu gelin doonaa hum kuwa fii raxma raxmad baa alla gelin doonaa oo minhu alle xaggiisa ka ahaatay jannadu ilahay bay ka mid tahay sidaa ogow liibtidaai lgaaya minhu min allah alla xaggiisa ka ah wa fadlin buu gelin doonaa wayahdiihim alla wuu hanuunin doonaa ilaahay xaggiisa xaaluu ahaaday siraatan mafcuulkii labaad weeye ficilka alla mafcuul tallaabaya wayahdiihim wuu hanuunin doonaa kuwa ilahay xaggiisa siraadan buu ku hanuunin doonaa dariiqaasoo siraada dariiq buu ku hanuunin doonaa dariiqaasoo mustaqiima toosan yastaftuunaka waxay ku weydiinayaa nebi muxamedow inaad u caddayso qofka kalaalada ah waa qofka wiil ama ubad iyo waalid midnaba aan lahayn alkalaala waxa laga soo qaatay min alikliil waa shayga lagu duubto madaxa aladii yuxiidu bira'si min jawaanibihi waa qof ay dhexlayaan dadka ku xeeran ma dhexlayaan asalka iyo faracaan dhexlaynin asalkiisa iyo faraciisa ayaan dhexlayn kalaalaa la yidhaahdaa waa walaalkaayoo dhintay aan ka tegin aabbaha iyo hooyadaana ay ka horreeyeen masalan ubadna aan yeelanin ma arkaysa hadduu walaalkaagaasi kuu dhinto keligaaa xagga aabba waxaa laga hadlayaa walaaladiisa la aabbi iyo hooyaba ah amaba walaaladiisa la aabba ah laakiin walaaladiisii hooyo waxaynu kusoo marray xaggee suuradda awalkeedii baynu kusoo marray iska ilaali kuwana waa kuwii xagga aabba kasoo jeeday amba ha la hooyo noqdaan amaba yaanay la hooyo noqonine yastaftuunaka waxay ku weydiinayaa nebi maxamedow inaad u caddayso xukunka qofkan aan waalidkii iyo walad uu dhalay toona aanay dhexlayn ee qul waxaad tidhahdaa allaahu alle ayaa yuftiikum idiin caddayn doona ilaan fatwuu caddayne fi lkalaala qofka aan waalidka iyo waladka toona aan lahayn in imru'un balaag mafcuul faacilka qadar ee mafcuulka qadar ay in halaka hadduu dhinto sidaa dheh in halaka hadduu dhinto imra'un nin haddii uu dhinto halaka soo celowun halaka haddii uu dhinto kaasoo laysa lahu aanu u ahaanin walad walad aanu u ahaanin waalidna aan lahayn oo walahu uu leeyahay ukhtun walaal waa walaashii xagga hooye xagga aabba amba xagga aabba un kala walaalo ah falahaa waxay leedahay walaashiisanuu ka tegay nisfu ma labadaas idaafee nisfu ma kii barhkii bay leedahay taraka uu ka tegey kala barh bay qaadanaysaa barhka soo haray soo maaha faliwlaa rajulin dakar ninka ugu xiga abtirsii maaha walow sagaalba ha tirsadaane taasunbaa qaadanaya wa huwa isaguna hadday iyadu dhimato saasay ka dhigan tahay hadday iyadina dhimato wahuwa isagu walaalku aku yariu kii dhexli weeye ha ayada goorma in lam yakun lahaa hadaana hadaanu u ahaanin walad walad haddaanu u ahaanin waalidkuna de waa min baab lwlaa ila haddii waalid joogo oo aabbihihi waladku meesha maba yimaado fa in kaanataa haddaba hadday ahaadaan walaaladiisii ithnatayni laba hadday noqdaan hablood falahumaa waxay leeyihiin athuluthaan saddex meelood meeloodow laba athuluthaan saddex meelood meeloodow laba two over tree ay yeelanayaan soo madarag saas saasay yeelanayaan markaa falahumaa waxay yeelanayaan aulutan ulutankaasoo mimaa taraka saddex kun hadduu ku tegay laba kun hablihiibaa qaadanaya toban hablood hadday yihiin labadaas yeelanayaan laba meelood saddex meeloodoo laba yeelanayaan inta kalena faliwlaa rajulin akar wain kaanuu hadday ahaadaan ikhwa hadday noqdaan walaalo maaragtay walaaladaasoo rijaal wanisa falidakar waxa uu leeyahay mithlu xadil unhayayn laba maaragtay dhadig dheeftood buu yeelanayaa mithlu xadirun tayani buu yeelanaya yubayinu llahu alla wuxuu caddaynayaa lakum idinka axkaama diini diintiina axkaamteedu idin caddaynaya an tadiluu ay lianlaa tadiluu si aydaanu lumin wallahu alla bikulli shay shay walba caliim allah ka cilmiga badan weeye wasubxaanaka allahuma bixamdika washhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk